kitaabi alwaafi bimafsaaxayn lilxaafid salix bn axmed الshaami xafidahu اllah fii masaaءi ywm اlaxad aلthani min shahri ramadaan caami alfi وarbacumiئa وثamaani وaلaaثiin hijrat mustafa sal اllah alay slm ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqani ikhlaas fi lqowl wاlcamal inahu samiic mujiib اdacwaat majliskan oo majliskii todoba iyo labaatanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi mafsaahayn galabtan waa galab axad ah labada bisha ramadaan kun afar boqol sideed iyo soddon hijrada nabigeena caleyhi salaatu salaam waxaan kusoo jirnay kitaabu ama maqshad alcibaadaat waxaan kaga sii jirnay kitaabu salaa amaba qeybta salaada kadibna waxaan kusoo jirnay salawaadka jumcada iyo wixii la nooc ciideynkii aan soo jirnay alfaslu athaalidu fasalka saddexaad salaatu lkusuufi salaada loo yaqaana salaatalkusuufka waa bilmadoobaadka ama qorax madoobaadka ayaa kusuuf loo yaqaanaa khusuufna waa la yidhaahdaa kusuufna waa la yidhaahdaa marka labadaba hadii la yidhaahdo kusuuf iyo khusuuf macnaheeda waxa weya qoraxda madoobashadeeda iyo bisha madoobashadeeda labadaba saasa loo isticmaala xadiidka shan kow iyo toddobaatanaad can ilmuqiirati bni shucbata waxaa lagu radia allahu tacala anhu arda saxaabiga jaliilka qaar wuxuu yidhi muqiira kasafat waxaa madoobaatay ashamsu qoraxda ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam zamanka nabigeena ayay qoraxda madoobaatay yowma maata ibraahiimu ibraahiim ibnu nabiyillaahi muxamedin sala allahu caleyh waali wasalam maalintuu geeriyooday ayay qoraxdii eh, madoobaatay oo waxaa isla maalin noqday qoraxdi madoobaashadeedii iyo wiilka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ibraahim ahaa oo maariya ay dhasha alqibdiya ayaa geeridiisii iyo qoraxdii madoobaashadeedi iskumaana noqdeen fa qaala nnaas dadku waxay yidhaahdeen kasafat ishamsu qoraxdii waxay u madoobaatay limowti ibraahiima ibraahim ibni rasuulillaahi sal l slem geeridiisa ay u madoobaatay fa qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu caleyh waali waslem ina ashamsa qoraxda iyo walqamara bayaxa laa yankasifan uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi noloshiisi dhalashadiisa uma madoobaadaan weeyaan fa idaa ra'aytum haddii aad aragtaan qorax madoobaad amaba dayax madoobaad fasalluu wartukada wadcu llaha alla weyaan aad u baryo weeyaan maalintaas marka uu nabigeenna calayhi salatu slam wiilkiisii ibraahim ahaa u geeriyooday ayaa ilahi wuxuu qadaray subxaana wa tacala qoraxda inay madoobaato waxaa isku aaday xadadkan oo geerida ah oona qof walba ku dhaca kullu nafsin daa'iqat almowt iyo xadadkan kale oo ilaahay subxana wa tacala addoomihiis uu ku cabsigeliyo sida riwaayaad kale iyo xadiid kaleo badan ay caddeeyeen in allah subxaana wa tacaala uu ku cabsigeliyey adoomihiisa xadadkaas kowniga ah iyo xadadkaas kale oo geerida ayaa kulmay kadibna dadkii way iska hadleen waa taqaanaa dadka markii xaadise ay dhacday nin walbaxbuu muxuu aha sheegaa waxay yidhahdeen marka arrintaan maanta dhacday qoraxmadoobaadkan waa wiilkan uu nabigeen dhalay calahi sla slam oo weyninka badnaa oo qiimaha badnaa geeridiisa ayay u madoobaatay kadib nabigeena ala slat slam arintaas inay saxayn ayuu sheegay oo wuxuu sheegay qof geeridii oo madoobato waxaa weeyaan ii qof dhashay awgi bal hadii aad aragtaan tukada ilaahayna aad u barya ayuu nabig alah slat slam xadiikahan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can caaishata zawji nebi sal slm radi allahu taala anhu ardaha iyada qaalat waxay tidhi khasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay fii cahdi rasuulilah rasuulka alle zamankiisa fasallaa nabiguu dujiyey binaasi dadka ayuu dujiyey faqaama nabiguu istaagay fa aطaala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay fa aطaala rukuca rukuucda ayuu dheereeyey uma qaama nabiguu istaagay fa aطaala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma sajada nabiguu sujuuday fa aطaala sujuuda sujuud ayuu dheereeyey uma intaa kadib facala wuu falay fi rakcati haaniyati rakcada labaad midla maa facala siduu fale oo kale fi tan hore uma insarafa nabiga wuu ka soo gidoomay salaadii oo ka dhammaaday weeyaane waqad injalat iyadoo mxua faydantay ashamsu qoraxdii oo qoraxdii caadi ay soo noqotay fahaaba naas dad nabiga ayuu khudbeeyey faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey wa ahnaa wuu ammaanay calayhi dushiisa uma qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayatanu laba calaamadood weeyaan oo min aayaati illahi calaamadaha alla ka mid ah laa yankhasifaani uma madoobaadaan yankhasifaan tii hore waxay tankasifu laa yankasifaan tanna laa yankhasifaan labadiiba wuu istikdaamay nabigeena calayhi salaat slam limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi noloshiisa faidaa ra'aytum dalika inkhisaafkan inkisaafka haddii aad aragtaan qoraxmadoobaashada iyo dayaxmadoobaashada haddii aad aragtaan fadcu llaha alla weyne barya wakabiruu allah akbarta badiya wasalluu tukada watasadaquu sadaqan la imaada uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yaa ummata muxamadin nebi maxamed ummadiisiiyey wallaahi baan ku dhaartay maa min axadin qof ma jira akhyaru ka hiiro badan oo kama sayr badan min allah alla weyne an yazni inuu ka zinaysa an yazin inuu zinaystada cabduhu adoonkiisa aw an tazin inay zinaysata amatu adoontiisa weyaan yaa ummata muxamed nabi maxamed ummadiisiiyey wallahi alla baan ku dhartay law taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoonahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan in yar wala bakitum waad oyn lahaydeen wala bakaytum waad oyn lahaydeen kaiiran in badanna weyaan xadiidka cadiimka oo jaliilka ah nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markii qoraxdii ay madoobaatay oo qorax madoobaashada ay dhacday salaad ka dukan ka duwan salaadihii la tukan jiray ayuu nabigeena dujiyey saxaabada nabigeena calayi sla oo maxay salaadaas nabigeena wuu istaagay qira aad u dheer ayuu akhriyey markii allah akbar uu yidhi faatixadii uu akhriyey kadibna qira aad u dheer ayuu akhriyey markuu qiradii nabiga dhameeyey calayhi salaa rukuuc ayuu rukuucay rukuucdaana aad bay u dheeraed ayadna oo qiradii ay ku dhoweyd kadibna xilligii sujuudda in la aadaayi iyo wakhtigii sujuudda in la aadaayi ayuu nabigeena cala sl sl mar labaad istaaga weeyaan markaasuu qira dhirar badan sidoo kale akhriyey kadibna rukuuc ayuu la dhacay rukuucdii ayada ahaydna rukuucaadu dhirar badan bay ahayd meeshaa marka waxaan haysanaa laba qira iyo laba rukuucaan haysanaa kadib nabigeena uu sujuuday calayhi salaatu wasalaam sujuuddii caadiga ahayd oo labada jeer la sujuudayey ayuu nabigeena sujuuday sujuuddan aad bay u dheerayd oo sujuud gaaban ma ahayn itidaalka laga soo kacana sidaasoo kale mid dheer sujuuda cafwan kasoo kicitaanka laga soo kaca laga soo fadhiisana iyadna saasoo kale saasay u dheerayd markuu nabiga tukaday marka laba rakca laba jeer u rukuucay laba jeerna wuu sujuuday waxay ahayd markii laba rakca la rukuuca in afar afar sujuudood lala yimaada sooma ahayn nabiga muuse samayn calahi sl slam laba rukuucood ayuu la imaaday oo sujuud u dhexaynin kadibna laba sujuud ayuu la imaaday kadibna rakcadii labaadna midii labaadna sidii oo kale wuu istaagay faatixadii ayuu akhriyey kadibna nabigeen ala slam qiro dhir badan ayuu akhriyey kadibna wuu rukuucay mar labaad intuu sujuudi lahaa wuu istaagay qiro dhirar badan ayuu akhriyey kadibna wuu rukuucay rukuuc aad bay u dheeray kadibna nabigeena wuu sujuuday laba sujuudood kadibna wuu salaama noqsaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii caadiga ahayd intuu atixiyaadka dhamaystay ayuu salaam noqsaday intii intaa lagu jiray oo nabiga qiradaas dhirarka badan iyo rukuucyahaas afarta oo dhirarka badan isujuudaha afarka oo dherarkaba intuu nabiga ku jiro alayhi salat slam iyo intuu dhexaysayba ayay qoraxdii faydantay oo nabigeenna wuxuu soo gidoomay oo salaad ka soo dhammaaday iyada oo qoraxdii ay muxuu ahaa bannaanka timid marka masalada marka meesha ku jirta waxay tahay salaadan waa salaadihii la yaqaana salaad ka duwan salaatilkhowfkii ayaan soo marnay oo ka duwanayd habka loo tukanaa salaadihii kale sidoo kale salaadanna waa salaad ka duwan salaadaha kale oo salaada caadiga hor ah la tukada ama naafila noqoto amaba ha noqoto salaad farad ah sida asalka ah waxaa weeyaan waay rukuuc kasta waxaa la socda laba sujuudood rukuuc kaste waxaa la socda laba sujuudood laakiin meeshaan sidii ka duwanaa dhacday oo rukuuc kasta hal sujuud baa la socota marka haddii loo qaybiyo saasay noqonaysaa laba rukuucood ayuu rukuucay laba sujuudna waa la yimid sidoo kale laba rukuucoodna wuu rukuucay laba sujuudna waa la yimid marka afar rakca iyo afar sujuudood ayuu nabiga la yimid sal allahu alيh ali wslam salaat kusuuf aw alkhusuuf markuu nabigana tukanaya alayhi salat slam taas waa qodobka koobaad haddii marka la tukada oo salaaddii la dhammeeyo qoraxdiina ay sidii u madowdahay iyo dayaxiina ay sidii u madowdahay asal ahaan sida asalka ah waxaa weeyaan waa ka gudaysaa in hadii marba salaad irar badan oo noocaa la tukada oo laga baxa in waxaa weeyaan laiska taga oo marka ducada un iyo dikrigi saas ayada way ka gudaysaa culimada qaarna waxay leeyihin maya eh, ilaa qoraxda ay ka faydanto sida xadiidkaba mxuuaha ku cad xataa tanjali waxaa weeyaan ayaa lala imaanaya laakiin tanjalidaas ma ducada iyo takbiirta iyo allabaryada ay u noqonaysaa mise salaadii u noqonaysaa waa masale marka laisku yarajiday masalada labaad nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu caddeeyey inay qoraxdan u madoobaanaynin una muxuu ahaa eh, si kalan u noqonaynin sidoo kale dayaxa qof geeridii iyo noloshii oo muxuu ahaa acmaashan kawniga ah iyo aayaadkan kawniga ah cid uma istaagaan hebel baa dhintay hebel baa sidaa noqday hebel baa boqortooyo helay hebel baa boqortooyo laga riday hebel baa laga adkaaday hebel baa adkaaday abadan bil soo gashay wamaa ilaa dalika abadan aayaadkan kawniga ah waa aayaad socda oo ilaahay subxana wa tacala maalinta uu khalqi samaawaadkii ardada uu ku rakibay kadibna aan isbedelaynin maalinta isbedel uu ku dhacana waa mar takhwiifa oo sidaanoo kale qoraxda i dayaxa ah, waxaa weeyaan ilahay uu ka cabsigeliya addoomihiisa ida shamsu kuwirat waida nujuum unkadarat waida aljibaalu suyirat oo qiyaamada lagu xasuusta qofkan uu ku tooba keena iyo xili adduunkan laqaadi doon la qaadi rabo oo qoraxdii dhankan kasoo bixaysa aroor kasta dhankaan udhacaysa galabtii ay kasoo bixi doonta aroor sida loo suga dhankaan looga suga dhankaan ay kasoo bixi doonta kadibna baabu tawba ay xirmayso qiyaamada calaamadihii kalena sida ku la gooyey ama tusbax la gooyey ay u wada furmi doonaan sidaas ayaa marka iyadna masalada labaad ay tahay tan kale nabigeena sala allahu alayh wasalam wuxuu aad ugu digey oo uu ku tilmaamay inuuna allah subxana watacaala aad ugu qiiroona in adoonkii addoontiisii addoonkiisa ay zinaystaan aad arrinta iyadana ay xun tahay ayuu nabigeena caddeeyey sal alla alay slam sidoo kale nabigeena wuxuu caddeeyey waxyaabaha dhici doona iyo waxyaabaha qiyaamaha yeela iyo cadaabka alle muxuua weyninka uu leeyahay iyo qabriga cadaabkiisa iyo waxyaabaha ilaahay uu soo tiri subxana wataala nabigeena calai slat oo culaysi ahoo dambeeya haddii aad ogaan lahaydeen oo hintiina badan lahayd qosalkiina aad ba yaraan lahaa saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali wasalam alfaslu raabicu fasalka afraad salaat listisqa roobdoonka salaada loo tukada ayuu u fasal iyo fasalkan weeyaan baabu salaat listisqa salaat istisqaha baabkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni zaydin waxaa laga wariyey ana nabiya nabigeena sal allahu alay waslem kharaja wuu baxay ila almusalaa meeshii lagu tukan jiray ayuu nabigan u baxay fastasqaa wuu roob fastaqbala alqiblata qibladayuu nabiga u jeestay waqallaba wuxuu rogay ridaahu maradiisii iyo go-i garbaa u saarnaa ayuu rogay wa sallaa rakcatayna laba ragcana nabiguu tukaday calayhi salatu wasalaam musallaha lagu tukan jiray waa meesha hadda masjid alhamaama uu ku yeela oo masjid anabowi qibladiisa ayuu yaro midig ka xigaa sidaa ka yaro xigaa weyaan oo dhanka qoraxwdhaxageed iyo qiblada oo koonfur ayuu udhexeeyaa marka masjidka nabiga ila waxaa loo tukataa dhanka hadda annaga qiblada noo ah muxuu ah kasoo horjeedkeeda dhanka hadda aan ujeeda oonan qiblada ahayn ayaa loo tukadaa ilaan kacbadii agga ka martay weyaan kacbadii ay xag ka jirta sida awgeed marka halkaas ayaa loo bixi jiray salawaadka istisqaha ciideynka iyo wixii la midka ah, halkaas ayaa loo bixi jiray meesha ayuu nabigeena ku tukaday sifadaas ayuuna u tukaday sala allahu aleh ali wasalam shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad anas ibni malikin waxaa lagu radi allahu tacala anu arda anas kaana nabi nabigan muxuu ahay sal slem laa yarfacu midaan kor u qaadin yadayh labadiis gacmood fii shayin shay oo min ducaahi ducadiisa ila fi listisqaa'i roobdoonka mooyane markuu roobdoona ayuu nabiga calai sl slam gacmihiisa kor u qaadi jiray sida kale markuu ducooyinka kale gacmaha kor uma qaadi jirin xadiidka macnihiis waa noocaas weyaan ama sida muxuu ahaa lafdigiisa ka muuqato waa nooca wa inahu nabigeennana sal slem yarfacu wuu kor u qaadi jiray gacmihiisa xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu ibtayhi labadiis kilkilood ama shaqfalood cadaantood ilaa laga arka ayuu nabiga gacmaha kor ugu qaadi jiray alayh slat slam markuu salaatulistisqa iyo roobdoonka ku jiro weyaan xadiidkan daahirkiisa waxaa ka muuqata inuusan nabigeena calayhi salat slaam weligiis gacmaha kor u qaadi jirin duca iyo hayr ducaba ilaa un mxuu istisqaha mooyane waxaana ka sugan ilaa soddon saaabadeennabigeen saxaabada nabigeena calayhi salaatu salaam meelo badan oo nabigeena ku ducaystay gacmahana kor u qaaday weliba xadiid baa soo arooray oo nabigeena u leh sal slam ilaahay wa tacaala waa xishood badane waana deeqsi wuxuu ka xishooday addoonkiisa inuu gacmaha u qaado kadibna iyagoo faaruqa u soo celiyo saasuu nabigeena cadayna sal allah alay marka xaggee lagu jamcinaya labadan xadiid macnaheeda waxaa weeyaan waa rafcan mubaalaqan fiih waa gacmo kor u qaaditaan lagu xayl dheeraado aad iyo aad kor loo qaado ilaa muxuu ahay kilkilaha cadaantooda laga arka siduu nabigeena samayn jiray sal slm waqtiga roobdoonka laakiin ducooyinka kaleo caadiga ah si cadigu nabiga gacmaha kor uga qaadi jiray calayhi salat slam ee mubaalaqadaas iyo xayldheeraashadaas wuxuu samayn jiray xilliga roobdoonka ayuu nabigeena samayn jiray sal allahu aleh ali waslem saas ayaa lagu jamcinaya labada aadiista xadiidkan iyo xadiista kale oo caddaynaysa inuu nabigeena alai sla slam kor u qaadi jiray gacmihiisa markuu ducaysani xadiidka shan boqol iyo xadiidka shan boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can anas bni malikin waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda khaadimu rasuli lah sal slem ana rajula ninba dakhala galay almasjida masjid galay yowma jumcati maalin jumca min baabin albaab ayuu ka galay kaana ahaadeen naxwu daar iqada daarta loo yaqaano daar alqada gadaal dambaa daaru qada looga bixiyey daarta la dhihi jiray albaab xaggeeda xiga ayuu ka soo galay daaru qada maxay tahay sayid cumar radi allahu anhu arda markii la duray oo ninkii abuluulaat almajuusi uu tooridii la dhacay isagoo salaad ku jira kadibna uu muxuu ahaa geeriyooday radia allahu anhu arda istushida ayaa waxaa dhacay dayn baa lagu lahaa badan dayntii marka ayaa daar u lahaa isaga cumar iyo balood iyo muxuu ahaa dhismo u lahaa ayaa la iibiyey si dayntii loo bixiyo sidayntii loo maga oo loo bixiyo kadibna waxaa loo bixiyey daarulqada ay qadaau dayni cumar daynta cumar daarta lagu bixiyey gadaaltam ayaa loo bixi marka eh, laakiin saxaabigan eh, wuxuu ka sheekaynayaa marka xilligaas dama ayuu ka sheekaynayaa weyaan ana rajula nin baa dahala soo galay masjida masjid soo galay yowma jumcati maalin jumca min baabin albaab oo kaana ahaaday naxw daar lqada daarta daarulqada loo yaqaana daarta dayngodka loo yaqaana xaggeed ayuu ka soo galay weyaan warasul rasulka al sal slm qaaimun wuu taagan yahay khudbu khudbayna nabigeenoo taagan oo khudbo ku jira calayhi salaa slaam ayuu ninka albaabkaas ka galay weyaan fastaqbala rasuula nabiguu ka hortagay calayi slat slam qaa'iman xaal u yimid taagan nabiguu hor istaagay uma intaa kadib qaala ya rasuulahyow halakat ilamwaal xoolihii way baaba'een amwaasha meeshan waxaa loola jeedaa xoolihii maashiyadii baa loola jeedaa weyaan wanqaacat subul jididkii in la marana waa laga go'ay oo geeli iyo arigii iyo loodii inay jid maraan laga quushay daaqlahaana awgeed fadcu llaha allaweyne noo bari yuqinaa hanoo oo roob hana siiya ilaahay noo wa tacaala farafaca rasuula nabiga kor u qaad alayh sl yaday labadiis gacmood buu kor u qaaday uma qaala wuxuu yidhi allaahuma aina allahuma aina allahuma aina ayuu nabiga yidhi ala sl intuu jeer wuxuu rabbi ow roobay rabbi roobna sii rabbiguna roobay weya saasuu nabigeena ala sl slam qaala anas wuxuu yidhi khaadimkii walaa maya wallaahi baan ku dhaartay maa naraa ma aragna fi samaai samada min saxaabin wax daruura wax daruuraho samada aan ku aragna marka iyadoo ninkaninkaa saxaabiga soo galaa nabigeenna khudbada u tagna ala sl wax daruurahoo cirka saaran ma aragna weyaan walaa qacatan walaa gobol yar ataa xataa in yar in yar xataa ma aragna weyaan wamaa baynanaa annaga dhexda nagama ahaanin iyo wa bayna salcin buurta salci la yidhaahdo min beytin guri walaa daarin min beytin guri walaa daarin daarnooma dhexayni weyaan salcigu waa buur magaalada madiine ku taallo oo masjid nabowi calayhi salaatu wasalaam markii qibladiisa ay sidaa tahay dhankaana qorax udhac ay tahay oo midigta ah, midigta masjidka nabiga calayhi slam oo qorax udhac qibladana ay koonfuree tahay dhankaas weliba qaybta dambe xaggeeda xigtaa weyaan meesha dadka xajka taga yaqaano masjidka qaybta u dambayso oo dhanka mxuu xigto midigta ah dhankaas ay ku taallaa zamzamka laga dhaansado zamzamka laga dhaansado buur markii yaroo waxaa jirta hadda la burburiyey la baabi'iyey in yaroo hadda masjidkeena la eg qaybtan hore la eg ama ka yar ayaa ka soo hartay culimada marka waxay leeyihiin salciga buurtaas weeyaan qaarna waxay leeyihin maya salciga buurtaas ma waa buurta ayada buurta weyn oo ka dambayso oo dhanka xagga ah dhanka xaggan uu ka saaran yahay alkhandaq meeshii dagaalka khandaq markuu dhacay godka laga bilaabay oo saldhiga nabigeena calayi slat slam ama khaswat alaxzaab meesha ayadaa dhankeeda kale ay tahay buurtaas waa ay leeyihiin laba jeerba wax isu fog ma ahan waa laba buurood oo midna waxaa weeyaan ay noo jirto jidkan first avenue ay noo jirto midna laga yaaba inay jidka ka dambeeyo oo alfajri maqaaxadda alfajri oo kale dhankaas intaa ay u jirto waxba weyn isuma jiraan jid unbaa udhexeeya wax weyn isuma jiraan marka buurtaas iyada oo salciga ah iyo buurta iyo masjidka annaga aan joogna inta noo dhexayso wax haba yaraate ee noo dhexeeya ma jirin ayuu leeyahay wamaa baynanaa dhexdanaga ma ahaanin iyo wa bayna salcin buurta salci la yidhahda min beytin guri walaa daarin daaran nooma dhexaynin qaala wuxuu yidhi faalacat waxaa soo bambaxday oo soo booday min waraa'ihi buurtaas salci dhabarkiisa waxaa ka soo booday ama dhabarkeeda waxaa ka soo booday milu tursi gaashaankoo kale oo ah daruur falamaa tawasatat isamaa samada markay istaagtay intasharat way faaftay way kala durugtay samaday timid kadibna bartamaha kadibna dhan walba way aada weyaan way faaftay uma amtarat kadibna way soo roob keentay oo roob bay ah, mxuu ahaa ka soo burqaday weyaan falaa wallahi baan ku dhaartay maa ra'aynaa ma arkin ma aanaan arkin ashamsa qorax ma aanaan arkin sittan lix maalmood qoraxan dhamaanan saar inta ayado roobkunbaa saa u da'ayey waa ducadii nabigeena uu la yimid uma dakhala rajulin soo galay min dalika albaab albaabka isaga buu ka soo galay fii yowmi اljumcati maalinta jumcada ayuu soo galay weyaan yacni ahaaniya jumcadii labaad jumcadii koobaad oo nabigu roob doonay cala sl slam oo roobka uu saas u bilowday jumcadii ka dambeeyey ayuu albaabka isagaa ka soo galay weyaan nacam warasuul rasuulka al qaa'iman uu taagan yahay khtubu isagoo khudbayna fastaqbalahu kadibna wuu ka hortagay qaa'iman isagoo taagan faqaala wuxuu yihi ya bar iyo beer waa baabaaday wanqaacat subulu jididkina way go oo jididku waa kala xirmeen webiyadii waadiyadii iyo muxuu ahaa wixii dhan biyo ayay noqdeen fadcu llaha alla weyne noo bari yumsikuha cana roobkaas hanaga xirta oo naga haysto oo naga joojiye ilahay noo bari subxana wa tacaala bini aadamku hakaas khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan daa'iman wa abadan insaanka kulayl uma qabo uma roono barwaaq uma roono muxuu ahaa amni uma roono nabadgelyo uma roono wahakada bini aadamka sidiisaba waa haluuc imtixaan weyaan nacam qaala wuxuu yidhi farafaca rasuula nabiga kor buu qaadiya dayhi labiis gacnood ducada nabiga eega marka oo fiiriya uma qaala wuxuu yidhi allaahumma allahayow xawaalayna gaarashanaga naga mari gaarashanaga mari weeyaan oo roobkan gaarashanaga aadi walaa calayna dushanagana muxuu ahaa ha ku di'inin hadda waqtigaan la joogo oo dhinac naga mari weeyaan allaahuma allahayow cala alaakaami buuraha kuwooda dhexdhexaadka ah dushooda roobka dushooda ha da'a iwadiraabi kuwa kasii yaryar buraha dushooda ku da'i weya roobka iyo wa alawdiyati daraabka iyo akaamta waa buuraha noocyahooda weyaan iyo wa alawdiyati waadiyaalka calooshooda oo biyo qabashada lah ilaahay ku da'i weyaan iyo wa manaabiti geedaha meesha ay ka baxayaan oo xoolaha ay daaqayaan oo lagu intifaaca rabbi roobka dhankaas la aad oo dhankaas aadi weyan oo naga dusha naga ka qaad qaala wuxuu yidhi fa kadibna roobkii iyo daruurtii way fayndatay way siiban hal mar ayaa ilaac iyo kicitaan ay samaysay weyaan iyo wa kharajnaa waan baxnay namshi anagoo socona fi shamsi qorax saasuu saxaabigaas leehay radia allahu an arda marka in la roob doono oo weliba sifada loo roob doono oo salaadii iyo khudbadii iyadoo lagu jiro la roob doono waxaa weeyaan sifadaasoo sifa jirta sidoo kale tii hore aan soo marnay in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam amaba aa noo imaan doonta inuu nabigeenna bannaanka u bixi jiray kadibna ama noo soo hormartay kadibna uu marada jiray calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ahaa uu ducan jiray qaala shariikun shariik wuxuu yidhi oo ruwaaddii xadiidka ka mid ah sa'altu anas bin maalikin ayaan weydiiyey ahuwa arajulu lwalu ninka isagoo soo galay ma ninka hora ninka maalinta hore soo galay oo nabi allow xoolii way halaagsameen shidadkiina way go'een ee alla roob noo bar noo weydiiye yidhi iyo kan dambe oo roobka in la qaado dalbanayey inuu rabbi roobka haysto dalbanayey misku ninba qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi maa adri ma ogsooni inuu kii yahay yahay ma garan karo weyaan xadidka an boqol iyo lix iyo todobaatanaad can anas bn malik waxaa lg radi allahu tacala an arda ana cumar bn khaaab cumar bn khaaab kaana wuxuu ahaa idaa qaxutuu markii ay abaarsadaan oo dadka iyo ummadda abaar ay ku dhacdo istasqaa wuxuu roob dalab weydiin jiray bilcabaas ibni cabdilmualib cabaas ibni cabdilmualib ayuu inuu allah subxaana wa tacaala roob ummadda u weydiiye ayuu ka dalba jiray uu muxuu amri jiray weeyaan faqaala wuxuu dhihi jiray ama wuxuu yidhi allaahumma allahyow innaa annaga kunnaa waxaan ahaynay natawasalu kuwa u dhowaado ilayka adi xaggaada binabiyinaa ay biducaai nabiyina nabiganaga ducadiisa ayaanaan kugu dhowaan jirnay oo nabigeennaan intaan u tag nabi all alla noo baryaan dhihi jirnay oo kadibna intuu alla noo baryaan roob ayaan maxaa ku heli jirnay oo fatusqiinaa kadibna waadna waraabin jirtay waa aan soo marnay sooma kow wa innaa annagana natawasal waan kugu dhowaaynaa ilayka ada xaggaada bicami nabiyina ay biducaai cami nabiyina nabiganaga calayhi salaatu wasalaam adeerkiis ducadiisa ayaan kugu dhowaanaynaa ee fa asqinaa ilaahwna waraabi qaala wuxuu yidhi fayusqowna kadibna waa la waraabin jiray kadibna waa la waraabin jiray saas ayuu mxuaha sayd cumar samayn jiray radia allahu tacala canhu arda xadiidkan waa xadiid mushkil ah wuxuu mushkil u yahay dadba waxay u deliishadaan in qofka jaahiisa in lagu tawasula inay bannaan tahay ay u deliishadaan xadiidkan waxay yidhahdaan jaaha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa lagu tawasuli karaa sidoo kale waxaa lagu tawasuli karaa jaahu lawliyaa wasaalixiin dadka awliyada iyo dadka suusuuban jaahooda waa lagu tawasuli karaa xadiidkan ayaana noo daliila meel looga dhaqaajiyo halkaasay la taagan yihiin jawaabta maxay noqonaysaa marka jawaabta waxay noqonaysaa horta jaah wax la yidhaha laguma tawasali karo hadii kolayba jah lagu tawasula jah kan ugu fiican waa jahe waa jahe waa jah nabi maxamed alai slat anhu arda isagoo u jooda muxuu ahaa nabi muxamed calayhi salat slam makaanadiisa u jooga isagoo arka uusan ka fogayn qabrigiisa uu ku agdhegan yahay ila meeshusaa kale waa masjid nabawi alai uu ku dhegan yahay ayuu ka wareegay oo waxaa weeyaan ilaa nabiga inuu duceeye ahayd duadii meeshu way ka baxday sooma maadaama ducadii ay ka baxday wuu ka wareegay jah marka lagu tawasula meesha ma jiro weyaan jah lagu tawasula meesha ma yeel haddii jah lagu tawasula uu jiro nebi moxamed calahi sl slam ayuu ku tawasuli lahaa intuu ka boodo edabdarre intuu sameeyo uu jah nebi moxamed ka boodo umadka nin kale uma boodeen horta halka agga dhig marka jah lagu tawasulo meeshan ma yeelin tan labaad xadiidkan waa mujmal xadiid kale riwaayaad kale waxay caddaynayaan markaasaa wuxuu yidhi qum yaa cabaas fadcu cabaasow istaag oo ilaahay bari subxaana wa tacaala marka waxaa iswaafaqay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dalabkii uu ka dalbay ninkii reer baadiyaha ahaa uu markuu albaabkii daarulqabaa xagga jira ka soo galay kadibna yidhi nabay allow jidadkii way go'een xoolihii way halaagsameen ilaahay noo bari subxaana wa tacala roob hana siiyo alla baryo ayuu ka dalbaday ee jahnabi uma dhowaanin walaa maxamed dalab noocana ma oolin arrintii ayaday waxaa iswaafaqaya hadalka sayd cumar uu leeyahay qum yaa cabbaas fadcu llah cabaasow istaag oo alla noo bari subxaana wa tacala inuu ilahay roob ummadaan siiyo marka shayga lagu dhowaana waxaa weeyaan ninkan tawasulka lagu samayna waa ducaai rajul الsaalix marka tawasulka iyo istiqaafada way kala duwan yihiin arrintaa aad hala ogaada ikhwani اlkiraam tawasulka waa bidco aad u xun oo biljah tawasul biljah oo jaha dadka lagu tawasulo waa bidco aad u liidan laakiin istiqaafada oo qofka laga gargaar dalbo oo akinii ya fulan la yihahdo waa shirki iyo waa kala duwan yihin aad ha loo ogaado tan waa bidco aad oo aad u xun oo qaab daran oo waxaa weeyaan diintii alla subxana wa tacala barbarmala barbarmaray ariiqa nabigeen la khilaafay calayhi sala slam qofkana qof bidco ku dhacay wuu noqonaya laakiin midaan istiqaatada oo qofka inuu qof dhintay baryo ama uu nabi baryo amaba uu baryo muxuu ama uu gargaar ka dalbo qof dhintay iyo qof noocaas oon awood u haynin laakiin istiqaasada moogta haddii ay tahay hebelow buuggan ii dhiib ay tahay amaba war muxuu aha libaaxan iga qabo ama cadowgaan iga difaac hebelow awaatole warwar iga wahaakada istiqaasadaas qofkii awood ula wixii awood la taagan dee waa kale ta laakiin qof aanan ku maqlaynin qof geeriyooday qof muxuu ahaa aan awood aan ahayn in qofkii istiqaasa uu ka dalbo oon alla aanan ahayn waa shirki iyo gaalnimo marka xagga idhig shayga marka laisdhexgeliya waa istiqaasada iyo shayga la yidhaahdo iyo tawasulka tawasulka waa bidca istiqaaadana waa gaalnimo iyo shirki weyaan marka isaga istiqaasada agga nagaga tuura shayga murunku ka taagan yahy marka muxuu yahay waa shayga leeya tawasulka tawasulka maxaa ka bannaan maxaanan ka bannaanin tawasulka waxaa ka bannaan laga ogol yahay waa atawasul biasmaai illaahi wa sifaatihi ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa in lagu tawasulo oo wax bannaan sidoo kale qofka camal saalix uu la imaaday inuu ku tawasulo saddexda oo godka uu ku daboolmay kadibna meel u baxaan garan waaye nin walba u yiri muxuu ahaa ilaahay aan ugu dhawaana aan ugu tawasulna camal isaga wejigiisa aan ula doonnay ninna uu ku tawasulay baarinimo ninna uu ku tawasulay xumaan uu alla darti ugu tagay ninna uu ku tawasulay xalaal iyo muxuu ammaano iyo ilaalin xoolo bini aadam iska ilaaliya saddexdiina kadibna buurta ay kaga soo baxeen iyo sidoo kale ducada oo allah subxana wa tacala dhawaada duca iyo qof saalix oo suuban oo la huba in ilaahay looga dhawaada inuu alla kuu baryo nool la awoodna ula laakiin in qof dhintay lagu tawasula ama jaah nabigeena cala sl sl jahis lagu tawasula amaba jah muxuu aha awliyada lagu tawasula iyo wax la midka waa bidcatun munkaratun bidca munkar ah oon la ogoleen oo waxaa weyaan aan ka sugnaan nabigeena cala slat slam walaa saxaabadii aanan ka sugnayn walaa salafka saalix aan ka sugnayn walaa jid aan loo haynin oo bidca ah weyaan yaan lagu lugoyn xadiidkana daliil uma noqonaya xadiidkan waxay isku macno yihiin oo ay surtaan xadiid ka horreeyey oo saxaabigu soo galay kadibna uu nabigeenna calayhi sala slam ka dalbaday inuu ilaahay u barya subxana watacala ummaddii halaagsamayso roobka roobla'aanta iyo abaaraha ay baabi'isay kan iyo kaasna isku nooco haddii ay jaah lagu tawasulaana sayid cumar ayaa ku tawasul lahaa nabigeena jaahis calayi sala slam isagoo nool nabigan muxuu aha wuu dhintay sayid cumar ayaa joogay agtiisuu joogay dhowr mitir baa udhexaysay markuu mxuu ahaa cabaas u yeeray u lahaa cabaas u istaag oo ummadda allo bari u lahaa nebi moxamed wuxuu u jir dhowr mitir muxuu tawsada jaahis haddii arrintaa yad arrin jirta ay tahay marka arrimaha iyaga yaan lagu khaldamin yaan lagu logo'in yaan lagu naagelin qiyaamana yay noqonin raggii uu nabigeena alai sla slam dhihi doona laga burin doona xawdkiisa kadibna uu dhihi doona nabigu dhihi doona waa ummaddayda waa saxaabadayda kadibna iska dhaaf la dhihi doona waxay soo dariyeen oy diintan ku kordhiyeen ma ogid iska dhaaf markaasuu nabig dhihi suxqan suxqan fogaaho fogaaho naar ku fogaada saasuu nabig dhihi ala slam marka arrimaha waa khatar qofka bidcada waa halis munkarka mararka qaar waxaa laga yaaba zinada iyo bidcada inay darnaato bidcada ay darnaato maxaa yeelay qofka markuu zina iyo xumaan ku dhaca qalbigaa jabi waran ku dhici waa baaba'aya waxaa weeyaan markasuu soo xasuustaba waxaa weeyaan qalbigaa dilaaci alla u tooba keeni waxaa laga yaabaa xasanaad aan la koobi karin u la yimaado in weligiis dama xabada ku dhacda iyo zinaa muxuu xabad ay u raraata laga yaaba ood u tooba keena oo dareema inuu dembi ku jira laakiin kan bidcadu la imaanaya diintii ay khilaafsan tahay maca dalik wuxuu haystaa inuu alla ugu dhowaana subxana wa tacala qurba ila allahi caza wajal marka mararka qaar waxaa laga yaaba xumaanta iyo bidcada bidcada inay darnaato arrinta ayada ha la ogaada marka maxaa yeele culimada waxay yihahdaan almacsiyatu taawi minha wlbidcatu laa yutaabu minha macsiyada waa laga tooba keena ilan qofka xumaan inuu ku jiro ujeeda laakiin bidcada lagama tooba keena ilan qofku dhawaasho alla ayuu muxuuaha u arkaa waxaad ogaataan ikhwat ilkiraam maanta qofkii salaada casr hadda aan tukanay shan tukada iyo qofkii bidca la imaada waa isku mid shan haddii hadda aan tukana maxaan haleeyey xujadooda waa inta ayada qofkii markaad bidca la imaado oo wax dheeri diinta la imaado wuxuu ku leeyay aniga maxaan haleeyey dhibaato maxaan la imaaday khayru maan kordhiyey hoti maxaad jawaab ha keena marka qofki jawaab mahay anta mxuu ahaa laguma farin tana laguma farin waa isku mid marka qofka marka bidcada la imaana waa qof an mxu ragca tukana iyo qof toddoba ragca tukana iyo qof sagaal ragca tukana salawaadkii oo muxuu helay qofka saga wuxuu faataxa dheeriy tukada uu akhriyey sidoo kale waxaa weeyaan eh, adkaar dheeriyu akhriyey alla baryo dheeriyu akhriyey allahu akbar dheeriyu akhriyey wamaa ilaa dalik maxau haleey wuxuu haleeyey jidkii la maray meelaan loo dirnuu aaday kan bidcada la imaanana meel la jir noo aaday wa calaa hada alasaas marka qofka bidcada la imaada ha la yidhahdo salaadaha noo kordhiyo haddii aad salaadaha kordhiyo ahlan wasahlan markaa wixiisi waa toosayaan mxuu ahaa saasa wixiis ay mxuu ku hagaagayaan marka oo nin dee diinta dhanba ka dhex boodiyuu noqonaya marka haddii kalena dee ha ka soo noqdo bidcada saasuma ay noqonaysaa wallahu aclam ayib baabu maa yaquulu ma wuxuu dhaha ayuu u baab yahay qofka iyo wamaa yafcalu wuxuu falaa cinda nasuuli mari markuu roobka soo daa qofka muminka ah maxaa laga rabaa inuu falo maxaa laga rabaa inuu yidhaahdo ficil i qowlisfare ayaa jira ama nabigaana ka sugan calayhi salat slam xadiis shan boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can caaishata radi allahu tacala anha ardaha anna rasula rsulka alle sal allahu alay slam kaana wuxuu ahay nabigeenna idaa ra'a almara roobka markuu arka qaala wuxuu dhihi jiri sayiban roob shubma ama roob naafican allaahuma ajcalhu ilaahu ka matar shuma oo naafican waxtarla rabbiyow ka dhig ayuu nabigeena dhihi jira calayhi salatu slam xadiis shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad can anas bin maalik waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi anas asaabanaa waxaana anagana maca rasuuli nabiga aan la joogna matarun roob baana asiibay roob baana haleelay qaala wuxuu yidhi faxasara nabiga rasulula rasulka al sl slm thawbahu maradiisa ayuu nabigeena fayday calayhi slat slam maradii uu garbaha ay ku watay iyo madax nabiga iska fayday xataa asaabahu ilaa uu ka haleelo almataru roobka roobku kaga da'a weeyaan faqulnaa waxaan ya rasuul lahyow lima sanacta hada arrinkan maxaa u samaysay qaala wuxuu yidhi liannahu roobkan haashu ahaada awgeed wayaan xadiia cahdin mid eh, xadiida cahdin la kulan iyo ku dhowaasho zamankiisa mid ay ahaata weyan birabbii rabbigiis tacaala alla kor ahay xadiidu cahdin cahdigiisa iyo ka warqabkiisa birabihi rabbigiis tacaala ilan allah soo faray subxaana wa tacaala dhanka allo nooga yimid waa dhanka alla nooga timaaday subxaana marka maadaama alla raxmad xaggiis ka imaaday oo cusub ay tahay oy dhowdahay ayaan rabaa raxmadaas alle inaan isu dhiga oo anna aan muxuu aha raxmadaas dhow oo alla muxuu agtiisa mardhow ka imaaday inay haleesha ayaan rabaa iyuu nabiga dhihi jira calayhi salatu salaam baabu tacawudi magangal laga magangalo cinda oo ilaahay la magangalo subxaana wa tacaala cinda ru'yati riixi dabeesha markii la arko dabeesha dhabanayso xooga badan markii la arko ama roob dabada haka wad ama dabeel caadi ha noqotee in allah subxana wa tacala laga maangala sharteeda ayuu baabkan u baab yahay shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can caaishata radi allahu tacala an ardaha qaalat waxay tihi caaisha <clears throat> kaana nabiy nabigan muxamed sal slm idaa ra'aa markuu arka makhyalatan wax roob lamooda amaba roobeed markuu nabiga arko ila markuu roobka soo dhow yahay dabayle iyo waxaa weye neexaaw iyo waxyaabo badan ba muxuu aha ka soo horeeya marka wax roobda'itaan la moodo markuu nabiga arko fi samaai samada uu ku arka oo gugaci iyo hilaaci iyo dabeeshi wixii u arkay wayaane aqbala nabiga wuu soo joosan jiray wuu soo socon jiray wa adbara wuu sii joosan jiray wa kharaja nabiga guriga ayuu kasoo bixi jiray wa dakhala guriga ayuu soo geli jiray wa dakhala nabiga guriga ayuu geli jiray wa kharaja wuu soo bixi jiray wtaayara waxaa doorsoomi jiray oo isbedeli jiray wajhu wejigiisaa isbedeli jiray faidaa amطarat الsamaau samada haddii ay roobkii ay sii oo roobkii u da'a ah, suriya waxaa laga faydi jiray canhu nabiga xaggiisa wixii culayskii iyo murugadii iyo walwalki ayaa nabiga ka dhammaan jiray facarafatu caaishatu caaisha ayaa garatay daalika arrinka asaga ayaa garatay amaba facarafatu waxaa muxuu ahaa garansiisay oo arrinta muxuu ahaa nabiga dul istaajisay weydiisayna dalika arrinka asaga caaishatu caaisha ayaa dalika arrinkaa weydiisay nabigeena alai sl slam faqaala nabi nabigu wuxuu yidhi maa adri maxaan ka garanayaa lacalahu waxaa laga yaabaa kamaa qaala siday yidhahdeen qowmun qola inay noqotaa laga yaaba oo maxay yidhahdeen falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ila masaakinuhum inay sidaasoo kale qolyo arkay daruur soo goodatay ama soo xirantay arkeen kadibna yidhahdeen hada caaridun mumtiruna daruurtan waa daruur roob na siinaysa bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim kadibna ay ilaahay ugu dhigay subxaana wa tacaala roob ay noqonin oo lagaga dhigay cadaab culus lagaga dhigay marka inay taas noqoto maxaa diidaya oo inay noqotaan ka baqaya u nabig dhihi jir alai sl slm lidalika wuxuu samayn jiray markii aad howlahaas arko oo roob soo gooto iyo dabayle iyo arka nabigeenna muxuu murugaan jiray qofka markuu aad murugooda oo tiraanyo iyo walwal u qabto xataa fadhiguu diidaa sooma taqaanaan wuu istaagaya qofku uu fadhiisanaya intuu geli intuu ka bixi wamaa dalik wejigaa isbedeli mar korkuu aad sibuu neefsanay wama nabigeena marka walwalkaas noocaas ayaa ku dhici jiray calayhi sl slam bay marka waxay dul joojisay umulmina caaisha radi allahu tacala anu kadib nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey arrintan oo waxaa maxaa tusuu yiri ka garnaa uu yidhi inay taa noqoto ayaa dhici kartee marka qofka haddii hawlahaas la arko roobka la arka hore inaan laga bashaaraysan ilaa roobka uu ka daa marka mxuu aha lawalwala waa hadiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahayna aan makrigiisa iyo ciqaabtiis aan laga aamin noqonin mar kastaba wazaada muslim wazaada wuxuu kordhiyey cinda muslimin fii awali awalkiisa wuxuu ku kordhiyey qaalat waxay tihi um lmuminiin kaana nabi nabiga mxu sal slam idaa casafat iriixu dabaysh markii ay dhabato qaala wuxuu dhihi jira allahuma alehw inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanaa khayraha khayrkeedan ku weydiisana ducadan marka caam weyaan oo ducada marba haddii ay timaado dabayl lagu ducaysto caamka waatan weyaan allaahuma allahyow inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabeeshaan khayrkeedan ku weydiisanaya ila khayr inay khayr wadaa laga yaaba wa khayra maa fiiha iyo wax alla wax ku dhex jiro oo dabeeshaan gudaheeda ku sugan oo ku weydiisanaya iyo wa khayra ursilat bihi iyo wixii lala soo diray oo soo adeejiyey khayrkiisaan ku weydiisanayaa iyo acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shariha cafwan allahuma alleh aan ku noqdo inii aniga asaluk waxaan ku weydiisanaya khayraha khayrkeedaan ka weydiisanayaa dabayshan iyo khayra maa shay khayrkiis aan ku weydiisanaa fiiha iyada ku dhex iyo khayra maa ursilat bihi iyo wixii lala soo adeejiyo khayran waan ku weydiisanaya waacuud waxaan kaa magangalaya bika adiga min shariha sharteeda iyo wa shari maa fiiha gudaheeda wax kusugna sharan mxuu ahay kaa magangalaya weyaan waacuud waxaan kaa magangalaya bika adiga min shariha sharteeda iyo wa shari maa aan kaa magangalaya fiiha iyo wa shari ursilat wixii lala soo diray sharteeda bihi isaga shartiisa bihi isaga baabun laysat sunatu sunada ma ahaanin laysat isanatudha abaarta ma ay ahaanin laysat ma ahan asanatu abaarta ma ahaanin bianlaa tumtiruu inaan matar lidin siinin oo roobla-aan idinku dhicin abaar lama yidhaahda weeyaan waxaa laga yaabaa qofka inta inayna abaar ay dad badan roob aynan helin laakiin webiyadii iyo biyihii ceelashii iyo laga waraabsado xoolihii abuurkii laga abuurto weliba baryahan dambe ilahi subxana wa tacala uu iyo adawaadkan iyo waxyaabahan aaladaha wax lagu waraabiya ay tira bateen cawskii la abuura biyihii muxuu ahaa dhulka laga soo saaro meelo aad u fog boqolaal mitir laga soo saaro webiyada la leexiyo biyihii badda la macaaneeyo khayraadka markaa yimaadeen waxaa laga yaabaa in roob la'aan ay abaar noqonin iyadoo roob uusan jirin abaarna ay dhinicina dhici karta oo hadda waxyaabaha dowladaha laga dalbado hadda beryahan dambe khaasatan dowladaha bariga africa oo runtii basharkii iyo ummaddii ay sanad hadii abaar ay dhaceen sanad labaad ay dhacayso dulalkiina biyo ay ka buuxaan webiyadii ay biyo leeyihiin badihii lamacaynkana ceelashii ay gacan ku qod yihiin qaarkood muxuu ahaa biyihii meel walba dhigi kara cawskii la kaydin kara ummadihiina ay xoolahoodii bacaan waa arinta muxuu la yidhahda warsaan isu dhaama oo waxaa weeyaan qorshe la imaada waatan la yidhahdo marka iyadoo roob uusan di'in ayaa laga yaaba abaar dhicin xadiidka marka baabku wuxuu baabaystay xadiid soo socda macnihiisi weeyaane abaarta ma ahaanin in rooba-aan ay dhacin in roob-aan ay dhacdo abaar taas ma ahaanin lakiin abaarta maxay tahay waa noo imanaysa insha allahu tacala xadiis an boqol iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka al sl slm qala nabigan wuxuu yidhi laysat isanatu abaarta ma aynan ahanin iyo muxuu abaarta caadiga bian la tumtaru inaan matar aan lidin siinin oo matar la-aan idinku dhicin oo matar la ay inku dhicin inku dhacdo cafwan anlaa tumtaru inaan matar lidin siinin oo roob la-aan inku dhacdo abaarta ma ahanin haye walaakin warka lagu laabay asanatu abaarta an tumtaruu waa in matar ladin siiyo oo roobkii u idin da'a wa tumtaruu kadibna lidinma tarsiiyo roobka uu idiin da'a walaa tumbituu ardu arladana ay soo saarin shayan waxna haddii roob lagaa dharjiyo oo roobku iska da'a oo qabow iyo qarqar iyo qoyaan iyo dhiiqa meeshii laga dhargo laakiin wax soo baxba dhulkaan lagu haynin ka warram abaarta runta ah taas uu nabigeena cadayna sal allahu alayh ali wasalam alkitaab athaamin kitaabka sideedaad qasru salaati salaada oo la iyo wa jamcuha oo la jamciyo iyo axkaamu safari safarta axkaamteeda ayuu kitaabkan sideedaad u kitaabiya weyaan alfasl awal fasalka koobaad qasru salaati salaada oo la gaabiyo iyo wa jamcuha oo la jamciyo ayuu u yahay weyaan baabu qasri salaati salaada oo la gaabiyo u baabiyo baabkan xadiidka shan boqol iyo ko sideedaad sideetanaad xadiidka shan boqol iyo ko iyo can caaishata waxaa la weri um lmuminiin radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tiri caaisha farad allahu alla wuxuu farad yeelay asalaata salaada xiina faradaha markuu farad yeelay salawaadka faradka ah ee rakcatayni rakcatayn labalaba rakca ayaa la farad yeelay weyaan fi lxadari markii la guryo jooga oo dadka ay mxua naga yihiin oy naga mxuu aha safar aynan ahayn iwa safari safarkaba fauqirat waxaa la sugay salaatu safari salaad safarkeed labalabadii ayaa loo daayey weyaan labalabadii ayaa loo daayey duhur iyo mxuu ahaa casar iyo cisho kuwaas weyaan ama salawaadkan kale waa iska gaabnaayeen maqribki iyo salaada fajar iska gaabnayen horaanba fa uqirat waxaa la sugay oo afartii oo loo deeyey laba labalabadi waxaa loo deeyey salaatu safari salaad safarka labalabad ee loo deeyey wasiida waxaa la kordhiyey fii salaati alxadari salaada nagida ah oo waxa weeyaan aan musaafirka lahayna afar afartii ayaa loo deeyey weyaan xadiidka an boqol iyo laba iyo sideetanaad can anas bn malik waxa lagu radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi anas sallaytu duhra salaa duhr ayaan la tukaday maca nabiy nabigaan la tukaday sal l slem bilmadiinati magaalada madiina arbacan afar ayaan kula tukaday walcasra casrkan waxaan kula tukaday nabiga bidilxulayfati meesha dulxulayfe la yidhahdo rakcatain laba rakcaan kula tukaday nabigeena calayhi salatu salaam nabigeenna salaada duhur madiinu ku tukaday maadaamuu manidiina ku tukaday afar raka ayuu tukaday afar rakac ayuu tukaday wuu safray dulxulayfe meesha la yidhahdo oo hadda magaalada madiina darafkeeda ah weliba magaalada madiina koray kasii marta hadda xaafado dhan ayaa kasii koreey xaafado dhan ayaa kasii korey dulxulayfe oo xajka laga xirto iyo cumrada laga xirtay reer madiina miiqaadkooda ah ayuu nabiga salaada casr ku tukaday markuu halkaa gaarayna laba ragc ayuu tukaday marka qofka marba haddii aad safar u xirxirto oo magaaladaba uu ka muxuu ahay bunyaanka iyo dhismahaba uu ka dhexbaxa salaada ay usoo marka iyada inuu salaada gaabina ayaa laga qaadana xadiidkan weyaan xadiidka an yaya bn yaziid waaa laga wariyay alhunaani hunai waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi eh, ninka la yahyaa sa'altu waxaan weydiiyey anas bni malikin baan ka weydiiyey can qasri asalaat salaad gaabiyadan wax ka weydiiyey la gaabiyo fa qaala wuxuu yidhi kaana rasulula nabigaan wuxuu ahy sal l slm idaa kharaja markuu baxa masiira alaaa amyaalin saddex mayl inta loo socda aw alaaata faraasika saddex arifoof inta loo socda farsakha waa afar kilomitr farsakha waa afar kilomitr weeyaan shucbatu ninka shucba la yidhahda oo ruwaadda xadiid ka mid ah ashaaku ninka shakiyey ahhe sallaa nabigu wuxuu tukan jiray rakcatayn laba rakca nabiga hadduu marba in loo socda saddex mayl in loo socda u safra amaba saddex arifoof inta loo socda hadduu nabiga u safra waa labaiy toban intaas waya hadda qiyaasti nabiga laba ayuu tukan jiray salaad buu gaabin jiray nabigeena alah slat slam baabu mudati اlqasri wa masaafatihi salaada gaabida la gaabina muddadeeda iyo masaafadeeda ayuu muxuu aha baabkan uu baab yahay weeyaan xadiidka shan boqol iyo afar iyo sideetanaad can ibni cabaas waxaa laga wuri abdulahi bn cabaas ibni cabdilmualib ibna camn nabiy sal slm qaala wuxuu yidhi abdulahi bn cabaas aqaama nabiyu nabigu wuxuu nagaaday marka ku nagaaday waayaane tiscata yaqsuru isagoo salaada gaabina fa naxnu anagana idaa saafarnaa haddii aan safarna tiscata cashara sagaal iyo toban qasarnaa waan gaabinaynaa waidaa zidnaa hadii aan kordhina oon sideed iyo maalmood ka dhignana atamna waa taam yeelina oo muddada la qasin kara ibnu cabaas wuxuu le radi allahu tacala arda sagaal maalmood qofka haddii aad muxuu meel ku neg wixii intaa ka badan sagaal maalmood wixii ka badan wuu taam yeela ayuu leeyahy radi allahu tacala afar maalmood ay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin niyada ay ku xihan wallahu aclam baabu qasri salaati salaad gaabadeeda bimina mina lagu gaabiy ayuu baab baabkan xadiidka an boqol iyo han iyo sideetanaad can cabdiraxmaan ibni yaziid waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi salla bina cumaanu cumaan bna cafaan ayaana dujiyey radia allahu tacala anhu arda biminan ayuu nagu dujiyey arbaca rakcatin afar rakca ayuu mina anagoo joogna oo xaj ku jirna ayuuna dujiyey ilaa ayaama mina marna saddex maalmood ayaa la joogaa oo markii laga soo taga maalinta maalinta maalinta dhagaxtuurka iyo timaha xiirashada acmaasha u badan maalinta la qabta oo tobanaadka ciidda anaga ciidda aan tukana markii laga reeba saddex maalmood oo loo yaqaano ayaam tashriiq ayaama hilbuurashada ayaa mina la jooga waxaa kaloo ayadna mina la jooga salaada duhur ee maalin sideedaadka ah laga bilaabo ilaa muxuuaha fajarka salaada maalinta sagaalaadka laga gaaro oo duhur iyo casr iyo maqhrib iyo cisho iyo salaad subax intaasna waxaa lagu tukadaa oo muxuu ahaa maalin sideedaadka iyo habeenka sagaalaadka ay soo gelaysa ayadna waxaa lagu tukadaa mina ayaa la jooga afarta maalmoodaa la jooga afarta maalmoodba marka waxaa sunnaha in salaada la gaabiyo in la jamciyo ma ahan in la gaabiyo weyaan saas ayuu nabigeena samayn jiray sal la slm arrintii ayaa marka waxaa dhacday in sayd cumaan uu afar ragcad tukaday baldhegaysi marka waa ku dhacay sayd cumaan faqiila waxaa loo yidhi dalika arrinka isaga ah waxaa loo sheegay licabdillahi bn mascuud cabdillahi bn mascuud oo culimadii saxaabada ka ah, ayaa loo sheegay fastarjaca wuxuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun qofka markuu wax la yaab arko waa inuu istirjac la imaado uma qaala wuxuu yidhi sallaytu waxaan la tukaday maca rasulilah baan la tukaday bimina baan kula tukaday rakcatayn laba rakcaan la tukada nabigeen calayhi slat slam wa sallaytu maca abi bakrin radia allahu tacala anhu arda biminan mina aan kula tukaday rakcatayn laba rakcaan kula tukaday wasallaytu waxaan la tukaday maa cumara sayd cumar baan la tukaday ibnu khaaab ibnu khaaab radi allahu tacala anhu arda biminan minaan kula tukaday rakcatayn laba rakcaan kula tukaday falayta shallaytadeye xadii nasiibkayga io qaybtayda min arbacin afar min arbaci rakcatin afar rakca maan ka hela rakcataan laba rakac oo mutaqabalataan layga aqbalo nasiibkayga waxaan jeclaan lahaa afar rakca inaan ka helo laba layga aqbalo ayaan jeclaan lahaa wuxuu kala jeedaa afartan rakac uu u tukaday waxaa ka habboon oo sunno ka ah afartii labadii uu nabigeena dukan jiray calayi sla slam waa abubakr dukan jiray radi allahu tacala arda oo cumar jiray radi allahu tacala arda marka arrinta iyada wuxuu ku mucaaradayaa leeyahay sayd cumaan sunnada ayuu dabamaray ayuu leeyahay annagana waxaan leenahay nabigeen wuxuu yidhi alai sl slam calaykum wasunat khulafaa raashidiin mahdiyiin waa tii aan soo marayn aadaankii aan shalay marka qofkii ku dhaga tan labada ahna falaa xaraja qofkii afar ku dhagana falaa xaraja laakiin asal ahaan waa taan nabigeena in la raaca alayhi sala slam abubakar iyo cumarna ay sameeyeen koley sayd cumaan arrinta ayadaa xikmad unbaa ku jirtay ood u sameeyey radia allahu tacala an arda meel cidla baabu taawuci sunafalashada la sunaaasha ayuu baab yahay fi safari safar lagu sunafasho xadiid shan boqol iyo lix sideetanaad can xafs bn caas waxaa la wari qaal wuxuu yidhi safar ibnu cumar cabdillahi bn cumar ayaa safray faqaal wuxuu yidhi saxibtu nabiya nabigaan la saxbay falam arahu ma aan arkin yusabixu isagoo sunaysana fi safari safarka wa qaal allahu caza wajal qaala allahu alla wuxuu yidhi jalla dikruhu sheegiisa weynaaye laqad kaana waxaa idiin sugnaaday lakum adinka fii rasuuli rasuulka allah uswatun dayasho xasanatun ee suuban marka nabiga in lagu dayda oo inaan la sunaysan markii safarka la yahay ayuu muxuu ahaa xoojinaya ninka la yihahdo cabdullahi bin cumar radi allahu tacala an arda walimuslimin imaam muslim waxaa u sugan can xafs bni caasimin qaala wuxuu yidhi saxiibtu ibnu cumar cabdullahi bin cumar baan la saaxibay fii ariiqi makata jidka maka anagoo aan hayn ibnu cumar baan la socday qaala wuxuu yidhi fasallaa lana aduhra salaad duhr ayuuna dujiyey rakcatayn laba rakca uma aqbala wuuna soo jeestay uma aqbala wuu soo jeestay aqbalna anagan waan soo jeesanay macahu isaga waan soo baxna weyaan xataa jaa ilaa uu ka yimaado rixlahu heeryadiisii iyo meesha ay taallay wuu degnaa qofka musaafirka nin meel buu degi meesha uu ka degnaa meeshii aan degneenay ayuu yimid weyaan wajalasa wuu faiisa wajalasnaa macahu waan la fadhiisanay faxaanat waxaa ka minhu xaggiisa oo soo xaadirtay faxaanat waxaa soo xaadirtay ama waxaa ka dhacday faxaanat waxaa ka dhacday minhu xaggiisa iltifaatatun milicsi ayaa ka dhacday weyaan oo wuxuu meeshii ay ku tukanayeen ayuu mar saas u yara milicsaday weyaan naxwa xayu sallaa meeshuu muxuu ahaa ku tukaday ama nagu dujiyey xaggeed ayuu saa u milicsaday weyaan fara'aa wuxuu arkay naasan dad qiyaaman taagtaagan ayuu arkay oo tukanayaan faqaala wuxuu yidhi maa yasnac haaulaa kuwaan maxay samaynayaan qultu waxaan idhi yusabbixuuna way sunnaysanayaan qaala wuxuu yidhi kunta haddii aan ahay musabixan mid sunnaysta waxaan dhammaystiran lahaa salaatii salaadayda haddii aan kolleyb sunno galaa maxaa laba ragca dushi saaray afar baan tukada hadda labaan soo tukada sunaan u taagana ma soconi saasuu diidaayey radia allahu tacala marka sunada sunan waxaa jirta nabigan uu ka tegi jirin laa fi lxadar walaa fi safar witrka ka a witrka nabigeena kama tegi jirin alayh sl witrka ama ragca noqoto ama saddex noqoto ama ka ama ka noqoto cafwan nabiga witir kama tegi jirin sidoo kale nabigeena kama tegi jirin labada ragca oo salaada fajar ka horeysana kama tegin jirin intii kale marka sunantan rawaatibta nabigeena dan kama geli jirin mana tukan jirin alayh sl laakiin mararka qaar wuxuu jiray sunno oo mutlaqa isagoo daabada saaran faraskiisii amaba dameerkiisii amaba ritigiisii iyo hashiisi isagoo saaran ayuu nabiga sunno mulaqa isagoo taagan uu sunaysan jiray markaasuu ishaari jiray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam taas waa ka duwantahay laakiin sunantan rawaatibta ah nabigeena muusan samayn jirin calayhi salaatu wasalaam cabdulahi bin cumarna halkaas ayuu ka duulayaa radia allahu tacala anhu arda baabu taawuci sunafasha fi safari safarka marka lagu sugay cala dawaabi qofka heeryadii iyo saarnaa isagoo dul saaran inuu sunno fasho salaadii adoo diyaaradii ku jira adoo muxuu ahaa ku jira baski saaran inaad sunno falata ayuu baabkan oo baabiyo weyaan xadiid shan boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can ibni cumar waxaa lagu yir cbdillahi bn cumar qaala wuxuu yidhi kaana nabiy nabiga nuxay sal sl yusallimu tukada fi safari safarka calaa raaxilati gaadiidkiisu ku dukan jiray calaa raaxilati gaadiidkiisa ayuu ku duul dukan jiray nabigeena cai sl slam xayu meel alla meeshii tawajahad bi ay la aado haddii ay qorax u dhac qorax kasoo baxay la aado koonfur la aado qooyi la aado meelay la aado bahal aado dhankii marka safarka ugu jira ayuu nabiga muxuu ahaa ku sunnaysan jiray yuumi nabigu ishaari jiray iimaan ishaaritaan rukuucda ayuu muxuu aha kor yara marin jiray sujuudun waa ka jiray salaata leyli salaata leylka ila alfaraa'ida faradka mooyane wa yuutiru nabigu utir dukan jiray calaa raaxilatihi daabadiisana dusheeda ayuu nabigu ku dukan jiray alayh slat baabljamci jamcin la jamciya bayna asalaatayni labada salaadood in la jamciya inay bannaan tahay haddii cilad keenaysa muujib ay timaado ayuu baabkan u baab yahay annaga waan jamcina waad aragteen markii roob u daa ah, salaada maqhribi salaadda waxaa la jamciyaa cisho salaada duhur salaada casarna waa la jamciyaa safarkana saasoo kale waa loo jamciyaa weeyaan marka waxaa noo imaan doonta laakiin arrin cajiiba ah oo xadiista cabdullahi bin cabaas xadiiskuu warina radi allahu tacala an arda xadiiska shan boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad can ibn cabaas waxa lagu ri abdullahi bin cabaas ibni cabdilmualib bdlahi bn cabaas kaana wuxuu aha rasul rasulka sal slam yajmacu mid jamciyo bayna salaati duhri salaada duhur dhexdeeda iyo alcasri yuu nabiga jamcin jiray idaa kaana markuu ahaado calaa dahri sayrin socod dhabarkiis markuu saaran yahay markuu nabiga socdo ood musaafir yahay salaada duhur iyo salaada casr yuu nabiga jamcin jiray weyaan wayajmac wuxuu jamcin jiray bayna almaqrib walcishaa salaada maqrib salaada cishana wuu jamcin jiray nabigeena calayhi salatu wasalaam marka nabiga hadduu marba jid saaran yahay oo nin jisaarna u yahay musaafir u yahay salawaadku israacan jiray laakiin salaada duhur iyo salaada subax ma la jamcin karaa amaba salaada salaada mxuu ahaa cisha iyo salaad subax la jamcin karaa waa maya iyo amaba salaada casr iyo salaada maqhrib ma la jamcin karaa waa maya labaad isqaadanaysa waa salaada duhur iyo salaada casr salaada maqhrib iyo salaada cisha salaad kaloo la jamcina meeshaan ma taallo weyaan salaad kaloo jamcina meeshaan ma taalla haka raadinina xadiid شhan boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can mucaad waxaa lagu himi jabal radia allahu tacala an arda saxaabiga jaliilka ah oo aclamu asaxaaba bilxalaal waxaraam oo nabigan u diray calayhi الsalaatu wasalaam yaman loo diray daacigii ahaa oo nabiga uu u tilmaamay dawada dacwada sidii loo guta saxaabiguu horreeyey uu si fiican ugu sharxay noolana soo guuriyey ahaa inaka taأtii qowma ahla kitaab falyakun أwala ma tadcuuhum ilay shahadaةu an laa ilaha ila اllah fainhum aطacuuka lidalik faclimhum ana allaha tarda calayhim khams salawaati fi lyowm aleyla fainahum ataacuuk lidalik waiyaaka wakaraaim amwaalim dardaaranka dheera ninka la siiyey oo ariiqada dacwada ummadda loo gaarsiinaa nabigu uu sheegay mucaad binu jabal radia allahu tacala anu arda ayuu ahaa ragga quraada ahaa oo xufaadda ahaa saxaabadan oo ka mid ahaa radia allahu tacala anhu arda mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasulilah nabigaan la baxnay sal slm fii qaswati tabuuka duulaanka tabuuka oo jeesh lcusra oo sideed boqol oo dhadhow oo kilomitr madiine laga lugeeyey oo halkaa la aaday waliba xilliga sayfka iyo qorax kulaylaha iyo xilliga samarka loo yaqaana ay ahayd xilligaas aan nabiga la duulnay calayhi salaa slaam nasiib badnaaya fa kaana wuxuu ahaa nabigeena yusallii mid tukada alduhra salaada duhr iyo alcasra salaada casr jamiican ay ayadoo isla jirta weyaan jamiican iyadoo israacsan dhammaantood uu isla dukan jiray salaad duhri casriguu israacan jiri weyaan walmaqriba salaada maqrib walcishaa jamiican iyadoo isla jirta ayuu dukan jiray labadoo isla jira ayuu isku dari jiri weyaan jamiican bimacnaa mujtamicatayn salaada cisho iyo salaada muxuu ahaa maqriboo isla jirta iyo salaada duhur iyo salaada casroo isla jirta weyaan jamiican ee mujtamicatayn qaala abulfudayl wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi maa xamalahu calaa dalik arrinkaa maxaa ku xambaaray inuu nabiga isku dara salaada maa ku xambaaray qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi araada wuxuu doonay anlaa yuxarija inuusan inuusan mxuu ahaa dhibaataynin anlaa yuxarija inuusan xaraj iyo culays saarin calaa ummatii ummaddiisa weeyaan oo salaad kas in loo dega dad musaafir oo biyo aan la helaynin oo dhibaata iska jirta in ummadda dhibka ka dulqaada ayuu nabigi rabay wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj baabu ljamci bayna aلsalaatayni fi اlxadari labada salaadood oo la jamciya iyadoo mxuu ahaa eh, salaada iyadoo xadara ah, oo la jooga xaadir la yahay ooan musaafir lahayn ma banaanta mise ma lagaysa ayadna xadiidka shan boqol iyo sagaashanaad can ibni cabaas cabdillahi bn cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxu yhi abdillahi bn cabaas salla rasuula rasuulka alle wuu dukaday alduhra salaada duhur iyo walcasra salaada casr ay mujtamicatayn ayagoo isla jiro iyo walmaqriba salaada maqrib iyo walcishaa salaada cisha jamiican ay mujtamicatayn ayagoo isla jira weeyaan nabiga tukaday calayi sla slam fii hayri iyada oon khawf jirin oo cabsi wax la yidhaha la arkin walaa safarin wax safar layihahn mees uusan olin oo muqiimin laya uu nabiga dujiyay alah sl slam tan wax dhibaato ma lahan haddii khowf u yimaado salaadiis hay-adeedii iyo hawlii waa isbedelayaan safar hadduu yimaadana sidoo kale ayadna waa isbedelayaan hadduu matar yimaadana ayadna sidoo kale waa isbedelayaan laakiin riwaayada dambe eega marka wa fii riwaayatin bilmadiinati magaalada madiina ayuu nabiga ku jamciyey fii hayri khawfin ayadoo cabsi jirin walaa maarin maarna meesha uusan olin haye marka hadduu maar jirin cabsina ay jirin in salaad la jamciyo marka oo lisu geeyo salaada dahr iyo salaada casr iyo salaada maqrib iyo salaada cishe lisu geeyo balka warrama mas'aladan waa mas'alo dhib badan khilaafkeedana uu dhib badan yahay qaar markay tabar waayeen imaaro waxay yidhahdeen riwaayadan dambe oo fii hayri khawfin walaa matarin waa riwaayo shaad oo meeshan aan ku jirin daaqada halaga tuura haadkana waaa la yidhahdaa shaadka waxaa la yidhahdaa mukhaalafatu اhiqati liman huwa awhaqu aw akaru minhu nin iqa ah oo lagu kalsoon yahay inuu khilaafo dad isaga ka iqasan oo looga kalsooni badan yahay amaba ka badan ayaa la yidhahdaa weyaan marka waa shaad bay yihahdeen banaanka loo tuura munkarkana waxaa la yihahdaa mukhaalafatu aciifi liman mukhaalafatu adaciifi liiqa qofka daciifka ah inuu dad iq aho lagu kalsoon yahay khilaafan ayaa riwaayadiisa riwaayatun munkaratun ayaa la yihahda markaas aggaa lagu tuuritaa qiimo ma lahan marka saasay yidhahdeen qaarna may waxay yidhahdeen war sidaa ma ahane matarka ayaan meesha ku jirin oo waxaa weeyaan min hayri khawfin walaa safarin saas weeyaan alcumuum riwaayadan waa riwaayad ira dhib badan culimmada qaarna ay jid u barbaareen laakiin sida muxuu ahaa mashhuurka ah oo la yaqaano salaadaha waxaa loo jamciyaa oo bayn ahlicilmi iyo madaahibta eh, la yaqaano salaadaha waxaa loo jamciyaa in matar uu meesha yeelo ama uu khowf yeelo yeelo ama cillad soo dirsisay meesha ay taalo soo diriday ay taallo laakiin haddii meesha waxba dhibaato ayna jirin asal ahaan waxaa weeyaan salaad kasta waa in loo tukada siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku baray jibriil jibriil laba jeer ayuu nabigeena calayhi salatu wasalaam u degay salaadii ayuu baray xiligii koobaad ayuu marka hore baray awal waqti ayuu marka hore baray salaada duhur xilliga ay gelaysa ayuu dujiyey salaada casar salaada maqrib salaada cisho salaada subax markii ay soo gelaysay oo afkeeda hore ayuu dujiyey mar labaad ayuu nabigeena dujiyey alai slat slam oo jibriil ayaa usoo degay kadibna salaad kasta salaada duhur salaada casr salaada maqrib salaada cisho salaad subax nihaayadeedii meesha u dambaysay ayuu dujiyey inta udhexaysa ayuu marka zamanka inay tahay u sheegay nabigeena alai sl marka salaad kasta xilligeed in la tukado waa asalka asalka waxa lagaga bixi karaa inay cillo timaado cilada maxay noqon kartaa safar ama madar oo roob iyo w mxu halmaalo ay noqon kartaa weyaan likhawf iyo wax lamid ayb alfasl اthaani fasalka labaad axkaam safar insha alla waan soo koobaynaa baabu safari safarka qiطcatan waa gobol oo meel cadaabi cadaab ka mid xadiidka an boqol iyo ko iyo sagaashanaad can abi hurayrat waxa radi allahu tacala anu arda can nabi wuxuu ka oray sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi asafaru safarka qicatun waa gobol oo min alcadaabi cadaab ka mid weyaan yamnacu wuxuu ka reebay axadakum midkiin tacaamahu cunadiisa ayuu ka reebi wa sharaaba cabitaankiisa ayuu ka reebi wa nawmu hurdiisa ayuu ka reebi fa qadaa hadduu qofka ka dhammaysta nahmatahu dantiisii safarkii damta aad ka lahayd ood u safartay markuu kaaga soo dhammaato falyucajilha degdeg ilaa reerkiisa u degdega weyaan oo reerkiisi iyo kawarqabkoodii iyo khidmadiisii iyo khidmadii u hayay iyo tarbiyadii iyo howlihii ha u soo laabto weyaan baabun laa tusaafiru lmar'atu maradi eh, haweenayd yay safrin ilaa maa maxramin qof maxram ah oon geynin oo mahar uusan oqobanaynin inay la safarta mooyane yaynan safrin ayuu nabigeen nabigeenna dhihi doona calaih slat wuuna yidhi baabkaana saasuu imaamku baabaystay xafidah اllah xadiidka an boqol iyo laba iyo sagaashanaad can bn cumar cbdulahi bn cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma can nabi wuxuu ka or sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laa tusaafirayni safrin almaratu haweenayd alaaan saddex maalmood ilaa macdii cafwan laa tusaafirayni safrin almaratu haweenayd alaaan saddex jeer ayuu nabiga saas yiri laa tusaafi mara laa tusaafi lmara laa tusaafi lmara saasuu nabig ala sl slm ilaa macdii maxramin qof maxrama inuu la jira ma ooyan iyay safrin weeyaan xadiidka an boqol iyo saddex sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala nabi nabiga wuxu yhi sal slm laa yaxilu ma banaana limra'atin haweeney tu'minu samays billahi alla weyne iwal yowmi akhir maalinta aakhira an tusaafira inay safarta masiirata yowmin maalin inta loo socda iwa leylatan habeen laysa aynan ahayn macaha iyada maceeda xurmatun ay maxramun maxram usan la jirin arrintan marka waxay qabsanaysaa oy dusha kaga dhagaysaa gabdhaha busineska iyo ganacsiga ku u badan arinta iyada allah ka baqayna subxaana wa tacaala bangkok iyo dubay iyo shiina iyo meel walbaa la aadi gabadhii boosadeedii iyo baasaboorkeedii iyo ayada weeyaan cid saddexaysoon rabbi ahan ma jir subxana wa tacaala ganacsiay u socota zakadii ay bixini way xijaaban tahay khayr ay samaynaysaa waa ka arrinta ayada waa arin khatara ma bannaana waa xaraan oo waxaan la ogoleen waxaa khatara in kasabka ay kasbanayso iyo hawshaan ay wada inay xaaraan ka noqoto waxaa loo qaataa iyadoo marka hadii xataa ay si kale ay samayn weyda ninkeedii haddii ay nin ay ka bixiso tigidkii wiil haddii ay leed wiilkeeda ay ka bixiso haddii ay mahram abtigeed ay raadsato haddii kale ay xaas ay nin guursato qaar baa waxay u inay xajiyaan oo kale in aragtaan laga yaaba qaar cid muxuu ahaa la xajisa waayey kadibna wadaadka xiro meelaha taagan inta u yeertay isku ajin adna ajka kaa dhaca adna muu ajkaaga dha waaad yeeli muxuu ahaa zawaaj alxaj beryaha mogta guruurka oo tiro bateen zawaaj almisyaar waxaa la yidhaha soo baxay zawaaj almisfaar ayaa soo baxay islii waxaan ugu nimid iyo muxuu kenya waxaa la yidhahdo zawaaj nahariya waxa la yidhah nahariya ma jiraan nahariya waxa la yidhahda ragga qaar aad u yaqaana aad uma taqaanaa laga yaaba raggiinaan marka wahaa kada marka xataa iska guursata kana ha noqdo awaaji misfaar safarkaas guur ay mxuu ahaa aad ku qasbay ha noqdo haddii la rabo intay maxram la'aan guuri lahayd oo halkaas ay aadi lahayd oo xumaan ay ku dhici lahayd oo dembi ay ku dhici lahayd khatar weeyaan naagta ama haweenayda mar kastoy kaliga tahay kan ugu dhow ayaa mxuu aha damci waxaa weeyaan oo wuxuu la bilaabaya inuu la haasaabo wuxuu la bilaabaya inuu hadalku tuuro kuwii la qabaya muxuu aan badbaadaynin kuwa aan la qabin iska daa arrimaha iyaga marka nabigeena calayi slat nin ayaa waxaa weeyaan nabigeena markuu xadiidkan akhriyey nin baa istaagay markaasuu nabi allow aniga waxaa liigu qoray duulaankii hebel hebel aha ayaan diray oo ciidankaas ayaa liigu boosteeyey halkaas ayaan muxua raggaas u duula ayaan ku jiraa haweenaydaydana waxay u aaday xajka ay safar u aaday adna waxaad leedahay hadalkaana kaa soo yeeray oo waxaa yaanan haweenay safrin maxran la'aan maxaan sameeya nabigan amar ayuu bixi deg wuxuu yidhi kaas waa la kansalgariyey jihaadkii waa ninka waa laga kansalgariyey waxaa la yidhi haweenaydaada la xaj oo xajka u raac bal ka warama annagana markaasa si ciyaarayaar iyo fudayst iyo si caadi oo dhibaato aan lahayn in gabdhihii ay safraan oy maxralaan safraan arrinta ayada gabdhaha ilaha ka baqana subxana wa tacaala dadka weligooda ah ama xaasaska muxuu ahay nimankooda ama wiilashooda ama aabbayaalkood ama qaraabadoodii ama walaalahoodna ilaha ka baqana subxana wa tacala gabdhahaas ha ka celiyan arrinta ayada ha khatar weeyaan waa wax culus arrinta ayada ha laga ilaaliyo sheekh cabdulahi wuxuu weydiini sheekh dawaaf xafidahu llah dadka xajka gurubyada xajka wada laftirkooda qayb bay ka qaadanaya waxay leeyiin gabadh haddii marba afartan ay gaarto annaga ayaa muxuu ah rufaqa aamina ku darayne ya waxay u baahan yihin waa kastam ay u bahan yihin sooma maadaama kastam ay u baahan yihin waxay leeyihin rufaqa aamina aan ku daraynaa ikhwaani rufaqa aamina mas'alada ah waa mas'alo khilaaf waad garanaysaan waana masale ruqsadeeda masaaisha qaar waxaa jirta masale si baab dayiq oo ciriiri ah oo kooban dadka loogu fatwoodo ayaa jira iyo masaa'il waasica tusaale ahaan masalada waxay tahay ama madaahibta qaar ay qabaan hanti ay leedahay hanti ay haysataa kadibna wuu ku waajibay xajkii jirkeedii waa mxuu ahay maqdiro ee wada u leedahay caafimaad ay qabtaa diyaaradii way raaci kartaa basaboorkay haysata dhaqaaley haysata laakiin cid raacdo oo maxram u noqoto ma heli karto cid raacda ma heli karto masalada ayada ah waa masale imtixaana way dhici kartaa gabadhii marka arrintaa marka ay dhacdo diinteedii arkaanteedii shanta ruknina rukni dhan ayaa ka maqan rukni dhan oo min arkaan alislaam bunya alislaamu calaa khams waxaj ilbeyt man istaaa ilayh sabiilna ka maqan xaaladaas qofka diintiisii dhanba ayay qayb ka maqan oo islaamnimadiisii tiirasheedii hal tiir uu maqan yahay inay kamilato oy dhammaashatirata jid kalena loo waayo oo maxram meel si kasta mxuu ahaa inta loo raadi la waayo la barbaara ayaa markaa la yidhaahdaa qiil baa loo dayay ma maqli jirteen waa masale qiil ah oo weliba qiilka la dayaana adduunye raadis iyo shilin raadis ma ahan arkaanta islaamka iyo tiir tiirasha islaam ka mid ah ayaa meesha ka baxsan oo qofkii aanan ugu jirin tiirkaas in la taagaa la rabaa halkaas ayaa marka culimadii ay wax ugu barbaareen oo rufaqa aamin ay laakiin inay arrinta ganacsi gasho oo gabdhihii xoogga lahaa oo nin walba muxuu aha damcaay la yidhahdo adiga afartan sanoad gaartaye muxuu ahaa eh, rufaqa aaminan kugu darin arkeen arrintayd arrin bannaan maaha waa arrin khatarah waa arrin dembi uu ka soo gaara walaalaha o arrinta u istaagayaan iska ilaaliyeen nacam qoftaadii qof muxuu ahaa walqawaacidu min annisaa allatii laa yarjuna nikaaxan falaysa calayhina junaxun an yadacna iyaabahuna hayra mutarabarajaatin biziina waata rabbi wa tacala gabdhaha eh, khalaas tabar cid damcaysa baan la gabdhaha noocaasa inay xataa xijaabka iska fuudeeyaan oo jilbaabkan iyo wejigan ladada iyo waxaana iska ridaan ayaa mararka qaar loo baneeyey ayagoon laakiin iscilaamaynin oo isqurxinaynin ilahay baa banay subxana wa tacaala islaantii toddobaatan ay gaarto siddeetan ay gaarto wamaa ilaa daalika cid hadda hawo badan ka qabto inkastoo beryahan dee waxaa laga yaaba qaar eh, muxuu ahaa iyagoo toddobaatan jir haddii ay makiyaaj iyo eh, istilukeeyaanoo ah, laga yaaba gabdhihii shaniy toban jirka ay la tartamaan soo ma dhici karta lidalika rabbi wuxuu le subxana wa tacaala hayra mutabarajaatin eh, biziina qurax iyagoon maxaa la soo banbaxayni sooma haddii qurax ay la soo banbaxaan oo iscilaamiyaan oo isdulkeeyaan oo ishagaajiyaan marka xaaladda waxay noqonaysaa qof marka xaaraan lama ogola calaa hada alasaas marka arrinta iyadoo arrin khatar ah, walaalaha marka xamalaadka xajka wada khayr badan bay wadaan ummadda u khidmeeyaan runtii sababtooda dad badan ayay ku xajiyaan ayaga waxaa laga yaabaa inay dadku arkaan dad ganacsi iyo hawle iyo ayaga isku eryana in loo arkaa laga yaaba is-erigaas masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu ayaga ha isku eegiyeenoo mxuaha niyad nigo niyadiisa ay ukhuduucaysa laakiin ummaddi way ka faa'iideen qaar baa discount samayne qaar baa qaraabinimo u raaci qaar baa wax kuu sheegi qaar baa kalo mxua lagtu aan kaa sugi waxaad yeelaysaa kaale xaji wamaa ilaa dalika marka khayr badan iyo wanaag badan markii xagga ay tagaana siday u kala niyad wanaagsan yihiin oo ay u kala khidmo badan yihiin ayaa ummadda ajirkoodan ay mxua u helayaan oo runtiina ragba waxaa jira dad dusha saaran arkaysa dusha dad xujayda saa wadaan warsaadha saayeel cun soo gata laba iyo tobanka sac twenty four hours ama arba iyo ishirin sac way taagan yihin ragga qaarkood waad la yaabaysaa jeebkooda ay muxuu wax ka siinayaan dadka marka dadkaas khayr badan bay hayaan laakiin meeshaas ay biyaha docfuruurkaas yar ha iska xireen haddii docfuruurka hadduu furmo bacdeen waxaad arki doontaa gabdha soddon jir iyo gabdha muxuu ahaa foodlaya oy aruurina ad arki doontaan ila mogt ganacsi marba hadduu furma baabkaas waxaa weeye haris wa wallahu aclam nacam baabun laa yusaafiru ma safra munfaridan qofka isagoo kaligii yuusan safrin weyaan can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma can nabig wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi low yaclamu naas dadka dii ay ogaan lahaayeen maa fi lwaxdati kalinimada maa aclam waxaan ka ogsoonahay maa saara muuse socdeen raakiban qof wax saaran bileylin habeen waxdow keligii habeenka dee daaba iyo dameer waxbaa la raaci jiray amaba geel wamaa ilaa dalika marka arrintaas uu nabiga diida cala sl slam maxaa yeele qofka habeenkii waxbarbaa baab ducaau safar ducada safarta la ahriya ayuu baabkan u baab yahay xadiid shan boqol iyo shan iyo sagaal shanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma anna rasula rasul sal slm kaan nabigan wuxuu ahay ida stawa markuu ku ekada calaa baciirihi tegaysa khaarijan isagoo muxuu aha u baxay ilaa safarin safar kabara alaaan saddex jeer buu allah kuba dhihi jiray uma qaala wuxuu dhihi jiray subxaana allah subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun ducadan ataqaanaan caadiga ayuu nabiga ahrin jiray alai sl slam subxaana waxaa nasahan aladii alihi sahara noo sakhiray lana annaga haada safarkan daabadan aan ku safray noo sakhira ayaa muxuu ahaa nasahan oo xumaan aan ka hufan weyaan wamaa kunaa ma ahin lahu annaga muqrinina kuwa awooda oo helitaankeeda ay noo fudaato maan ahanin weyaan wainaa anagana ilaa rabbina rabbiganaga ayaan lamunqaliban usoo laabaynaa allahuma allahyow inaa anaga nasaluka waxaan ku fi fii safarna safarkanaga hada ay kan albira samafal iyo taqwa alla ka baqitaan wa min alcamali camarna waxaan ku weydiisanaynaa maa tardaa waxaad ku raali noqonaysa allahuma anaad ka raadi noqonaysa allahuma alhyow hawin fuuday calaynaa dushanaga safaranaa safarkanaga hadaikana naga fuuday dhibkiisi culayskiisa watwi naga labcana xagga naga bucdahu dirarkiisa weyaan allahuma alhyow anta adiga ayaa asaaxibu midka nala saaxibo nala socda fi safari safarka wlkhaliifatu kan ana kaga soo tagnay fii lahli reerka nagaga dambeeya oonu mxua isku halaynayna adiga weyaan rabbi subxana wa tacala allahuma alhyow inii aniga acuudu waxaan kaa magalaa bika adiga min wactaa safarka dhibaatooyinkiisa iyo culaysyihiisa iyo mxuu ahaa shilalkiisa aan kaa maangalaya iyo wakaabat almandari iyo soo noqodka muugti muragadiisa oo markii aad tagto soo laabata in reerkii oo dhibaato ay ku dhacday oo muruga iyo dhibaato ay kaa qabata ayuu rabbi ka maangala subxana wa tacaala iyo wasiu lmunqalabi soo noqod xumaantii fi lmaali maalka iyo walahli ahalka weeyaan kaabatilmandarka waxaa weeyaan nafta oo murugoota murugoota weeyaan wasuuil munqalabi soo noqosho xun fi lmaali maalka walahli ahlkama aan ugu soo noqdo weyaan kaa maangalaya waidaa rajac markuu nabiga soo laabtana qaalahuna dacooyinkaas ayuu dhihi jiray wazaada fiihina wuxuu ku kordhin jiray aaibuuna kuwa soo noqda ayaan nahay taaibuuna kuwa tooba keena ayaan nahay caabiduuna kuwa caabuda lirabbina rabbiganaga ayaan nahay xaamiduuna alla mxuuah ku mahadiyo weyaan baabun maa yaquulu wuxuu dhahaa qofki idaa qafala markuu soo laabtay safarin safar xadiidka shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad can cabdilaahi bni cumar waxaa lagu radi allahu taca anhuma ana rasula rasul a sal sl kan wuxuu ahay nabigeenna idaa qafala markuu kasoo laabtay min qaswin duulaan aw xajin ama xaj aw cumratin ama cumra yukabiru wuxuu allah kuba dhihi jiray kulli sharafin meel kasta oo sara buur yar markuu nabiga furaa ama tumbur yar markuu furaa nabiga allah akbar ayuu dhihi jiray calayhi salatu salaam min alard arlada ka mid ah alaaa allahu akbar allahu akbar allah akbar ayuu dhihi jiray uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulk walah alxamdu ala kuli shayin qadir uu dhihi jiray kadibna aaibuuna kuwa soo noqdasoo noqday ayaannahay taa'ibuuna kuu toobakayna caabiduuna caabuda saajiduuna u sujuuda lirabbina rabbigana xaamiduuna mahdi ayaan nahay weeyaan sadaqa allahu alla uu u run sheegay wacdahu ama uu ka run sheegay wacdahu ballanqaadkiisa wanasara wuu u gargaaray cabdahu addoonkiisa wahazama wuxuu dumiyey ama wuxuu burburiyey alaxzaaba kuwa isbahaystay oo gaaladaha waxdahu keligii weeyaan baabun asalaatu salaad idaa qadima markuu kaso gala min safar muxuu ahaa dukasho masjidka lagu tukada inay sunno tahay u baabi baabkan weyaan xadiidka shan boqol iyo todobiy sagaashanaad can kacb malik waxaa laga radi allahu anhu arda ana rasula rasulka lah sal slm kaana wuxuu ahay nabigeen laa yaqdamu midaan ka soo min safarin safar ilaa nahaaran maalinimo unba safar nabiga ka imaan jira calayi fi duxaa wakhtiga barqinka oo magaalada afkeeda nabiga beri jiray habeenada qaar markii casr liiqa uu ku soo aado weyaan wa idaa qadima hadduu soo gala oo magaalada yimaadana badaa nabi wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjid masjid ayuu ku bilaabi jiray oo fa sallaa fiihi wuxuu ku tukan jiray laba rakca uma jalasa fiihi wuu jiray telefoonnadan waxaan ma jiri jirin si reerihii ay ogaadaan inay saxaabada iyo nabiga ay yimaadeen oo dumarkii guryihii loo sii hagaajiyo oo muxuu ahaa martiqaadkii iyo howlihii aadiyo ayuu nabiga saa u samayn jiray calahi slat slam baabun laa yatruqu ahluhu waa baabku dambeeya wey insha allah tacala iyo xadiidku dambeeyo baabun laa yatruqu qofka kuma soo habeen guura ahlahu reerkiisa leylan habeennimo ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan iyo sideed iyo sagaashanaad can jaabir waxaa lgu radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi jaabir naha nabiyu nabigu wuxuu ka reebay sal l slem an yatuuqa an naha nabiyu nabiga wuxuu reebay calayhi salatu salaam an yatruqa inuu qofkas ku soo habeen guuro ahlahu reerkiisa leylan habeennimo inuu soo habeen guuro oo habeen guurid uu ugu yimaado nabiga wuu diiday calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaayati riwaayadna qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaabira nahaa rasul rsulka alle wuxuu muxuu ahaa reebay calayhi salatu salaam an yatruqa inuu ku habeenguwa alrajulu ninka ahlahu reerkiisa leylan habeennima muxuu u yeelayaa yatakhawanuhum isaga ku khiyaano xukuma isagoo khiyaano ku xukuma aw yaltamisu isagoo dalba oo raadina caharaatihim turuntarooyinkooda iyo gafafkooda isagoo baarbaara inuu habeennimo soo guura nabigeen uu diiday calayhi salatu salaam marka reerkii tusaale ahaan ninka wuxuu leeyahay bal islaantan iskuma yar aadano waxbaan kaga yarshakisnahay bal habeennimo iyadoon ogeyn aan ka soo dullaaca amaba inaagtan waxaa weeyaan xaaladeeda iyo guryo hagaajinteeda iyo toosnaanteeda ma iskuma hagaagsane bal aan sida ay u diyaargaroobi karta iyo waxyaaba noocaas qofka inuu u yeelo reerkiisa uu saas nabiga nuu diiday calayhi salaatu wasalaam waa arrinta araadisha qof akhyaar arrintaa kama dhacda mana sameeyo ayaa samaysa weyaan reerkaaga marba haddii aad guursata ood allah subxana wa tala isukiina calfay xaggeed marka shaki iyo baabka iyo ka imana meeluu shaki yimidna ma guurbaa yeeli ma xasilooniyaa yeeli ma umaaniina yeeli ma dhaqan wanaaga ooli ma awlaad lagu kalsoonaada ooli qofka reerkiisa inuu ku kalsoonaado waa waajib weeyaan inuu masayro qofka ood xumaanta reerkiisa ku tuhuma cafwan xumaanta reerkiisa ka ilaaliyo waa waajib ilaahay wax ka qiiro badanna ma jiro subxaana wa tacala siduu nabigeena cadey sal slm kadibna nabigeenaa ku xiga kadibna sacad waa ti uu nabigeena uu ku sheegay alay sl qiirada wanaagsanayd maxmuudkayd laakiin qofkii inuu noqdo muxuu ahaa ninkii socdaba inuu ka shakiyo reerkiisa haddii ay qaad buu ka shakiyo telefoonka soo dhaca buu ka shakiyo taas iyada waxaa weeyaan waa marad qofka waxaa loo baahan yahay in meelaha lagu daweeyo dadka maradka nafsiga qaba in la geeyo weeyaan soomaalidin horena waxay yidhahdeen lugtaada habeen iyo reerkaaba ilaahay baa lagu dayaa subxaana wa tacaala marka baabkaas baab la galaba ma ahan baabkaas baab loo dhawaada ma ahan weyaan arrintaa marka in iyo aad muxuu ahaa marka masala imaanaysa masalada waxay tahay telefoonnaad ilah dhigay subxana wa tacaala telefoonnadaas ilaahay u dhigay haddii aad muxuaha islaantii la so hadasho caawa waxaan imaanaya sagaal sac ama bas sideed sacaan imaanaya ama toddoba sacaan imaanaya ma dhibaa ku sugan muhiimadda iyo muxuu ahaa uu nabiga u jiday calayhi sala slaam wuu caddeeyey gabadhi laga maqlaa si ay isu yara basaaskii kaga yara baxdo oo yara cilaamaysatooo timihii iska yarasuuliso oo ay isku aado iyo waxaa weeyaan waxyaabaha noocaas uma nabiga jiday alai sl waa macquul macna waxa loo jideeyey haddii marba arrintan laga baxay telefoon la helay oo islaanta loo sheegay xilliga la imaana iyadoo diyaargarowdi loo imaana in sha allahu tacala malaha hada wallah aclam w sal lla slam abdi